bsmi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin sala الله wslam cla nabiyina muxamed wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu alnawowiyu raximahu allahu tacaala faslun fi lmusaafaxati musaafaxadii ayuu fasal yahay musaafaxada waxaa la yiraahdaa ilsaaqu safxati alkafi bilkafi calaa casha baabacadeeda cad ku dhejinteeda ta kale qofka kale ayb mana ku dhacaysaa layiri musaafaxadu ilaa inay ku dhacdo qofka korkiisa kan kale korkiisa labada gacmood ay caadi isku taabtaan ayb laakiin hadday labadooda intay kulmaan midkood midka kale oo saaro kumka kumka waxa waxawaaye qamiiska ama shaatiga gacantiisa saas ay isku saaraan musaafaxa lama dhaho ayb labada gacmoodna ay ku dhex jiraan kumka ay ku jiraan ayb musaafaxa macruufa marka ma ku xasilayso sidaasu ibnu haslaan uu yiri ayb ayb iclam ogow maadaama salaantii uu kasoo baxay ayuu musaafaxadii dabageliyey maadaama iyada salaanta ay calaaqa leeyihiin isku waqtina yihiin qaal alimaamu nawowiyu raximah llahu tacaala iclam ogow anahaa musaafaxadu sunnatun sunna inay tahay mujmacun calayha lagu ijmaacsan yahay korkeeda cinda talaaqii isla kulmidda agteeda marka laysla kulmo oo dadku ay is arkaan inay sunno tahay waa lagu ijmaacsan yahay buu yiri adilana way leedahay abcan ayb musaafaxadaas marka aan sidaas usoo tacriifinay waxaa iskale raggii ismusaafaxaynayaan dumarka sidoo kale dhexdooda rag iyo dumar maxaarim isku ah laakiin rag iyo dumar ajaanib kale ah oo aan maxaarim isku ahayn inay iyagu sidaan hadda aan sheegnay ay istaabtaan labadooda yacni kor iyadu waa la reebay oo rasuulka markuu naagaha la mubaayacoonayo gacanta ma geli jirin bal xadiidka nebiga sala allahu caleyh ali wasalam waxaa laga fahmayaa taxriim ayuuba tusayaa oo wuxuu ahaa walyadaani tasniyaani wa zinaahuma albatshu labada gacmood waa zinaysanayaan sinadooduna waa qabasho ninku inuu qabto qabashadaasi marka naagta uu korkeeda qabanayo ajnabiga ka ah ama maro ha ah iska xigta ama toos ha isu eh, qabtaan labadaba waa badshi uun waa la reebay ayb marka dadka qaar waxaa laga yaabaa inay weysada iyo waxaa un ka fakarayaan laakiin masaladan aynan aynan yani fahamsanayn marka in sidaa loo fahamsanaado rawaynaa fi saxiixi lbukhaariyi waxaanu ku werinay saxiixu lbukhaari can qataadata qaal qultu lianasin radia allaahu canhu anas baa waxaan ku iri akaanat ilmusaafaxatu musaafaxadu ma jirtay fii asxaabi rasuuli rasuulilaahi sal allahu aleyh ali wasalam nebiga asxaabtiisii dhexdoodii akaanat ilmusaafaxatu aw wujidat ilmusaafaxatu ma la helay oo yacni ma jirtay fii asxaabi rasuuli rasuulillahi sal ly salam asxaabta rasuulka dhexdoodii ma laga helay qaala nacam buu yidhi haa meeshaa marka waxay ku tusay wax la yaqaana inay ahayd warawaynaa fi saxiixay lbukhaariyi wa muslimi fi xadiidi kacbi bni maliki radia allahu canhu fi qisati towbatihi towbadiisii qisadeedii qaala waxa uu yidhi faqaama ilaya waxaa iisoo istaagay dalxatu bni cubaydillaah dalxa ayaa iisoo istaagay buu yidhi radia allaahu canhu yuharwilu isagoo rucleynaya xataa saafaxanii ilaa uu isalaamay wahana'anii ou i tahniyadeeyey meeshaas marka rasuulkiina dawaa joogi marka eh, rasuulkii marka ficil ou qiray waay iyadana marka waa sun waraweynaamarka wax kalena waa loo deliishanayaa xadiidkanoo qofka hadday nicmo iyo waxaa kusoo cusboonaatay iyo in istaag inta loo istaago laga hortegi karo iyo qofkii safar ka yimaada iyo siyaalkaasoo kale warawaynaa bilisnaadi asaxiixi fii sunani abi daawuuda can anasin radia allahu canhu qaal lama jaaa ahlulyaman reer yaman markay yimaadeen qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulku waxa uu yidhi qad jaa'akum ahlulyaman ahlulyaman ayaa idiin yimaadeen wahum iyaguna awalu man qolo kuwa ugu horeeya weeyaan jaaa la yimid bilmusaafaxati gacan isgelinta la yimid ku ammaanay marka waxyaabihii lagu ammaanay bay ku jireen marka waraweynaa fi sunani abi daawuuda watirmidiy wabni maajah can ilbaraa radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu caleyh wali wasalam maa min muslimayni laba muslim ma jiraan yaltaqiyaani kulmayaan fayatasaafaxaani isa salaamayaan markaas oo gacanta isgelinayaan ilaa qufira lahumaa waa loo dhaafaa qabla an yatafaraqa intaynan kala tegin ka hor intaanay kala tegin ka hor waa loo dhaafaa marka inay sunno tahay axaadiisan faraha badan ayaa laga qaadanaya warawaynaa fi kitaabay tirmidiy wabni maaja can anasin radia allaahu canhu qaal qaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow arajulu qofka mina anaga naga mid ah yalqa akhaahu walaalkii ayuu la kulmayaa ow sadiiqahu ama saaxiibkii ayan xaniin lahu ma u foorarsanayaa oo markuu arko madaxa miyuu foorarinayaayo ma dugayaa qofkii miyuu u dugayaa qaala laa buu yidhi maya qaala fayaltasimuhu ma ku dhegdhegayaa wayuqabiluhu ma dhunkanayaa qaala laa maya qaala fa yaahudu biyadihi gacantiisuyuu qabanayaa wayusaafixuhu ma salaamaya oo ma gacan gelinaya qaala nacam buu yidhi ha qaala tirmidiyu xadiidun xasan marka inxinahaad isagoaaba rukuuc lama ogola ilaahay baa iska leh dabcan inuu qofkii ku dhego oo dhunkadana waa diidayo de qof marka aan safar iyo wax ka soo gelin oo aada isla joogteen un meelaha agteeda inaad iska saa yeeshoo kale waa laga fiicanya qofku hadduu safar ka soo galo mucaanaqada iyo ku dhegdhegidda uu keeni doonaa qofkii marka aada isla joogtaan muxuu leeyahay salaam bis iyo gacangelin dhis buu leeyahay ayb qaala tirmidiyu xadiidun xasan wafi lbaabi axaadiidu kahiiratun baa ku sugan ayuu yidhi imaamu nawowi warawaynaa fi muwaطa'i limaami malikin raximahu llah canhu can caطaaءi bni cabdillaahi alkhuraasaaniy qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wali wasalama tasaafaxuu isgacan geliya yadhab ilghillu cuqdadii way tegaysaa iyo uurgunudkii watahaadow isku hadiyeeya taxaabuu isjeclaataan waad isjeclaanaysaan watadhab ishaxnaa'u cuqdada iyo uurgunudkuna tagee yani tagayaa qultu hada xadiiun mursalun xadiid mursala ah xadiidkan tasaafaxu isgacangeliya yadhab ilghillu waxyaabaha marka qalbiga laysugu haayo ee cuqdada iyo waxyaabahaasa way tegayaan watahaadow isu hadiyeeyo taxaabu isjeclaataan markaas watadhab ishaxnaa uurgunudkuna waa tegayaa qultu hada xadiidun mursal xadii mursal weyaan maxaa yale cataa alkhuraasaani taabici weeyaan xadiid baana nebiga u koryeelay marka maa adaafahu taabiciyu ila nabiy sala allahu caleyh ali wasalam waa mursal waclam ogow ana haadihi lmusaafaxata isgacangelintani mustaxabatun sunno weeyaan cinda kuli liqaa'in isla kulan kasta agtiisa wa amaa maa waxa ictaadahu ay ka caada dhigteen annaasu dadkii oo min almusaafaxati isgacangelinta bacda salaatay subxi waalcasri salaada subax iyo salaada casir falaa asla lahu asal kuma laha fi sharci sharciga dhexdiisa calaa hada lwajhina uguma laha walaakin laa baasa waxbaasa bihi isaga kuma sugnaanin waxbaasa male fa ina asla almusaafaxati maxaa yeele musaafaxada asalkeeda sunnatun weeyaan wa kownuhum iyagana xaafaduu calayha inay ilaaliyeen fii bacdi alaxwaali xaaladaha qaarkood ay ilaaliyeen wa faraduu ay gabood faleen fiiha musaafaxadii ay ku gabood faleen fii kathiirin in badanoo min alaxwaali axwaali aw akharihaa ah laa yukhriju ka bixin maayo dalika albacda qeybkaas can kownihi ahaanshadiisa min almusaafaxati musaafaxada alatii warada sharcu sharcigu oo kusoo arooray biaslihaa asalkeeda oo kusoo arooray meeshaan marka waxay u baahan tahay yani towjiih ayay u baahan tahay sheekhu wuxuu yidhi musaafaxadu waa mar walba shay la sunneeyo oo furan oo mutlaq ah ayb waxa ay ka caada dhigteen dadka qaarkooda subaxii iyo casirkii kadib ay isalsalsalaamaan <clears throat> waa arki jirna marka meelihii aan joogi jirnay markaan yaryareen waan arki jirnay labadaas waqti inay dadku intay masaajidka siday wax u akhrinayaan u akhrinayaan u akhrinayaan iyo intay istaagaana marka ay isa salsalaamayaan marka salaan musaafaxa iyo gacangelin ay samaynayaan taas asal sharciga kuma laha buu yidhi ayb intaasoo saas kadib waxa uu yidhi laakiin dhib male buu ku daray maxaa yeele fa ina musaafaxati sunnatun asalkaa laga fiiray niman kitaabka taxqiijiyey oo daarulminhaaj la yiraahdana hoose intay ku qabteen wax kastoo noocan oo kalena saas waaye dheheen ayb oo asal ama qaacida sharciya mudlaqa wax kastoo ku arooro oo aan la qaydin noocan waa haddii marka waqti lagu qaydo waxaas dhib ma laha qofkaas yacni qaybta shaygaasi mudlaqa ah oo qayb uu ka sameeyey ma keenayso uu leeyahay in qaybta kale ka dayacanto laakiin asalka culummada yacni bidcooyinka iyo waxyaabahaas ka hadlo sida alimaam abu isxaaq shaatibi iyo sheikhulislaam ibnu teymiye iyo manhajkii salafkana laga fiiriyo marka la fiiriyo arrimahanoo kale waxaa loo yaqaanaa albidca alidaafiya bidcooyinka laba waa bidca xaqiiqiya iyo bidca idaafiya xaqiiqiyadu iyadoo mida wax asalaba aan lahaynba idaafiyaduna waxaa weyaan mid asal leh haddana laakiin sifo lagu darsaday ayb wax lagu dardaray oo marka waa maxay sharcigii waxaan waa idlaaqay adiga meelaa ku xiratay qeyd baad samaysatay cibaada u aragtay waa bidcay noqonin sharcigii wuxuu u yaalay tiro ama waa qeydi adiga waa iska furatay oo mudlaqa ka dhigatay maya haddii sidaa la yiraha wax fara badan ayaa waxaa imaanaya in lagu markaas eh, wax badan baa marka bidcanimadoodu ay laysla ogolyahay ayaa meesha ka baxaya wada maala waxaa kamid mid a ah alimaamu nawowi kitaabka majmuuca wuxuu yiraahdaa eh, asalaatu khayru min annowm salaada subaxay kusoo aroortay aqiidanta eh, salaada maqrib ama cisho ma lagu dhihi karaa markaas wuxuu yiri laguma dhihi karo weliba man axdatha fii amrina hada maa leysa minhu fahuwa radun xadiikaas man axdaa fii amrina hada maa leysa minhu fahuwa radun kaasuu keensada halkaasu marka ka bixiye dii markii la yidhaahdo asalaatu khayru minanoom meel unbay ku soo aroortay haddii meel kale lagu sameeya dhib male waa tan hadda u sheega cagsigeed waxaa iyadana sidoo kale jiro salaat ljamacati afdal min salaati lfadi bicishriina daraja ama bihamsa wacishriina daraja salaadii jamaacadii waxaa layidhi marka salaada keliga loo tukada waxay ka fadli badan tahay labaatan iyo toddoba ama labaatan iyo shan darajo ayb marka hadhow haddii ninku uu yidhaa naskaas caamka iyo qaacidadaas anoo ka duulayo ayaan salaadii jamaacada waxaan ku tukanayaa rawaatibta iyoan jamaaco ku sameynayaan ku tukanayaa salaadaha sunnooyinka oo ka dambeeya salaadaha kabacdi la tukado maxaa la dhahayaa marka ma samey kartid waxaan asal maleh waa bidco hadduu yiraha ka waran xadiidkan uu soo qabsado qaacida mutlaqa sharciya waayna uu yiraahdo ma soconayso marka dadkan iyagu hadday u arkaan wax gaara ah oo iyagu yacnii cibaado ahaan ay u samaynayaan labadan waqti oo awqaadii kale saa isaga iloobeen igaga tageen meeshaas marka waxbaa ka iman karo waana bidca idaafiya waxyaabaha ay culumo badan u yaqaanaan oo ay dhici kartaan imaamu nawowi laftirkiisa masaa'il badan oo yacni baababkan oo kale ah inuu meelo kale uu ku caddeeyo inay bidca yihiin ayb nimankaas ayago marka kitaabka taxqiiqa ku sameeyey niman la yaqaano iyagoo marka waxyaabahaasoo kale aaday uga faa-iideystaan meelaha kalena oo ay dhici karta marka in eh, waxyaaba bidac iyo waxa uu ku radinayo sheekha mualifka ma soo qaadqaadayaan mana tacliiqinayaan ayb marka niman bidcada la jeclaysiiyey taxqiiqaas unbay ku roon yihiin oo nusakha iyo waxyaabahaas inay aada u raacraacaan wqad dakara shaykhu اlimaamu abu muxamed ibn cabdisalaam raximah اllah fi kitaabihi alqawaacid wuxuu ku sheegay ana albidaca bidcadu calaa khamsati aqsaamin inay tahay bidcooyinka qeybaheedi waajibatun wamuxaramatun wamakruuhatun wamustaxabatun wamubaaxatun qaala wamin amhilati albidaci almubaaxati bidcooyinka bannaan amhiladeedana almusaafaxatu caqiba subxi walcasri wayr wallahu aclam sidaan marka bidcooyinkii ma loo qaybiya waa ijtihaad alimaam cizi bin cabdisalaam uu keenay uu sheegay laakiin manhajkii salafka marka la fiiriyo iyo dariiqadooda waxyaabo fara badan oo noocan iyo waxyaabo lamida ayay radin jireen ibn cumar waa ogtihiin ninkii inta yiri alxamdu lilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah ku daray waa kii yiri waana aquulu alxamdu lilah laakiin maa haakadaa callamanaa rasuululahi sal salam salaada subax markay dhalatay kabacdi kii tukaday waagu markuu baryey kabacdi laba ragco sunnaa la tukadaa sunooyin badan buu iska waday markaasuu yidhi nebigu labou tukan jiray saciid ibn lmusayab markaasuu wuxuu yidhi yaa saciid ayucadibuni illaahu fii haatayni rakcatayn ilaahayma wuxuu igu cadaabayaa laba ragcon ziyaadiya labadan markaasuu yidhi maya walaakin yucadibuka bimukhalafatika linabiyi sal l salam nabigiisood khilaafta ayuu kugu cadaabaya kii imaam maalik u yimid oo yiri inteen ka xarmadaa markaasuu yiri dulxule meeshii nebiga ka xarmada markaasuu yiri dhowr mayl unbaan siyaadinayaa cibaadaad ah maxay dhiboo leedahay haddaan qabriga agtiisa ka xarmada markaasuu wuxuu yiri waxaan kaaga cabsanaa fidno falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi ayuu ku akhriyay kaasna manhajkii salafka marka la fiiri saas iyagaana fadli badnaa khayr badnaa in la raaca ay tahay bidcooyinkan marka eh, qaabkan loo qaybinayana ma waafaqayo qaabkan bidcooyinka loo qaybinaya ma waafaqayo waxyaabaha isagu ou cizi bin cabdisalaam uu bidcooyinka ku dhex darayna maba ahanba bidcooyin warshado la dhiso iyo jidad la dhisa ayaa ku jiraan jid la dhisa warshad la dhisa waa wax adduunye ama idaa diin ah bidcana waxaa laydhaha maa uxditha fi ddiini bacda alitmaam ama bacda alikmaal marka diin wax ku saabsanba maba aan qaarkood walidaalika ibnu kathiir iyo ibnu rajab iyo dahabi iyo aimadu waxay leeyihiin eh, haddii aad aragto bidcooyin lakala qaybqaybina waa un bidcadii luqada macnaheeda luqa ah ayaa la qaybina maahane midda sharciga oo tacriifkan hadda leh maa uxditha fi diini bacda alikmaal iyado kulligeed waa madmuum ibnu xajar xataa kitaab kitaabulictisaam markuu sharxaya fatxulbaariga sidaasoo kaleu yiraahdayo wuxuu dhahaa bidcada sharciga laa takuunu ilaa madmuumatan sidaasuu yiri fatxulbaariga marka meelaha sidaa u garo sideedana aimada qaarkood markay wax u ka yimaadaan xaggooda ijtihaad uga yimaadaan laba qoloba waa ku xadgudubtaa qolo iyaga dhanba wax ka sheego oo dacniyo culummada duro iyo qolo iyagu aan eh, yiraahdaan eh, mar haddii uu sheekhaas sheegay tacliiq ma ka furna sidii kalaam nebiyoo kale ka dhigayo labadaa lama ogolaa manhajkeenu marka inuu dhexdhexaad ahaado culummadana manhaj lagu ixtiraamayo inuu noqdo qultu wayenbaqii waxaa haboon an yuxtaraza in layska ilaaliyo min musaafaxati alamradi amradka garlaawaha kana aan garka lahayn cunuga markaa qaangaaray ama kusoo dhowaaday musaafaxadiisa alxasan alxasanilwajhi wejigiisu wanaag oo quruxda badanya sadudariic unbay ka wadaan wati kulley wax uun jirjiri jiray waa cuduro noocaas dad qabay haddana adduunku waa ka jiraan fa ina nadara ilayhi eegma la eegaa xaraamun weeyaan kamaa qadamnaasaan kusoo hormarina filfasli aladii qabla hadaa fasalkii kan ka horeeyey waqad qaala asxaabunaa asxaabteenni waxay yidhaahdeen kullu man qof dhammaantiisu xaruma nadaru eegma xaaraan ay noqotay ileyhi xaggiisa la eegaa xaruma masuhu taabashadiisuna waa xaaraam balilmasu ashaddu taabashadaaba darnaan badan fa inahu yaxilu wuxuu xalaalaynayaa annadaru eegma ila alajnabiyati la eego idaa araada hadduu doono an yatasawaja fa inahu yaxilu nadaru ayaa xalaala ila alajnabiyati idaa araada hadduu doono an yatasawajaha inuu guursado waa fii xaali lbayci washiraa'i walakhdi walcataa'i marka wax la kala gadanayo wax la iibsanayo laysa siinayo layska qaadanayo wanaxwi dalika walaa yajuusu ma banaana masuhaa taabashadeedana ma banaana fii shayin min dalika yani taabasho iyo fiirin taabashaa daran uu ku leeyahay sababta waa maxay fiirintu waxaa jirta mar la banneeyey laakiin taabasho marna lama banaynin yacni fiirintii mar ay xalaal tahay haddana in laystaabtaa ay xaaraan tahay mararkaanoo kalea ka mid ah, waxbaa la kala iibsanaa waa la fiirina maxaa yeele qofka wax ka gadatay inaad taqaan wejigiisa haddana inaad fiirintiiyaa lagu ogolaada taaba laguma dhihin marka yaa daran labadooda taabashadaasii daran waraweynaa fi saxiixi muslimi can abi darin radi allaahu faslun wayustaxabu waxaa la sunneeyaa maca almusaafaxati musaafaxada maceeda albashaashatu furfurnaan bilwejhi wejiga laga furfurnaado waducaau duco bilmakfirati layskugu duceeyo dembi dhaafiyo wagayriha raweynaa fi saxiixi muslimi can abi darin radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wali wasalam laa taxqirana ha xaqirin oo haxaqirin oo haxaqirin min almacruufi macruufka xaggiisa shay-an wax walow an talqaa aaba la kulantid akhaaka walaalkaa biwajhin weji a kula kulantid wejiga oo aliiqin furfuran walaalka ood weji furfuran kula kulanto weji cabuusnimo dad aan marka wejiga loo furfuraynin waa jiri karaan haddii qofka macsi ama bidco ama yani wax laga zajirinayo laga canaananayo aada loogaga canaananayo xukun saasoo kale u ku dhacay sidii kacb ibni maalik iyo la yeelay waa dhib maleh laakiin mushkilada tadbiiqeeda zamankan warka taagan yahay ninbaa ushaas isaga gacanta ku qabsaday markaasuu muslimka inta uu yaqaano maahan inta kale wejicabhuusnimo maxaa dhaca hadaa tiraan ahlu bidcada waa loo weji cabuusaayo kuleeyahay ushii marka asagaa wato qofku inuu ahlu bidco yahay inuunan ahay asaa bixinaya adhowna waxaa lagu leeyahay dad kale ayuu wuxuu ku haystaa culummada ma tixgeliyaan culummada ma dhegeystaan ayuu ka dhegeystay qofkan inuu mubtadic yahay wuxuu ka dhegeysta ma soo helaysa marka weji furfurnaan in muslimka lagula kulmo wixii un eh, markaasi kasbado in weji loo cabuusa maaha warawaynaa fi kitaabi bni sunniyi can ilbaraa bni caazibin radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sal salam ina ina almuslimayni labada muslim ida iltaqayaa hadday kulmaan fatasaafaxaa isgacan geliyaan watakaasharaa ay isku weji furaan biwuddin kalgacayl wa nasiixatin iyo daacadnimo tanaaharad khadaayaahumaa gafafyaalkooda waa daataan beynahumaa dhexdooda ayay ku dhex oo dembigibaa ka tirtirmo takaashara marka waxay tahay qofka ay isu dhoolla cadeeyaan o isu weji furnaadaan isu bashaashoodaan wafii riwaayatin ida iltaqa almuslimaani fatasaafaxaa ay isgacangeliyaan xamidaa allaha tacaala alla ay ammaanaan waistakfiraan ay dembi dhaaf dalbadaan gafar allaahu ilaahay waa u dhaafaa caza wajala lahumaa labadooda ayb abu daawuudna sidaanoo kale usoo saaray yii wastakfaraahu ayuu yii isaga marka laafi in abu daawuud loo tiiriyaa ficnaan lahayd uu leeya marka ayb warawaynaa fiihi ibni sunni kitaabkiisa waxaanu ku werinay can anasin radia allaahu canhu can inabiyi sal allahu alayh wali wasalam qaal maa min cabdayni laba addoon ma jiraan mutaxaabayni isjecel filaahi ilaahay dartii isu jecel yastaqbilu axaduhumaa midkood ou qaabilayo saaxibahu saaxibkiisa fayusaafixuhu ou gacangelinayo fayusaliyaani ay ku salinayaan marka cala nabiyi sal allahu aleyh ali wasalam nebiga ilaa lam yatafaraqaa ma kala tegayaan xataa tuqfara dunuubuhumaa ilaa dunuubtooda laga dhaafo maa taqadama minhaa wixii hormaray iyo maa taahara wixii dib maray Eh, ibnu xajar fi lkhisaal almukafira risaaladiisa la yiraha wuxuu ku yiri akhrajahu ibnu xibaan fi kitaabi ducafaa fi tarjamati darasti bni xamza waqaala inahu munkaru lxadiidi jiddan xadiika dacfi baa ku jira aad daran weliba warawaynaa fiihi can anasin radia allahu canhu aydan qaala waxa uu yidhi maa akhada rasuulu llahi sala allahu caleyh waali wasalam nebigu ma qabanin biyadi rajulin qof gacantiisa fafaaraqahu ou faaruqay xataa qaala wuxuu dhahay allahuma aatinaa fi dunya xasanatan wafi laakhirati xasanatan waqinaa cadaab annaar ayuu dhihi jira caadada rasuulkana waxay ahayd qof markuu gacan geliya isaga inuu ka baxsada maahane isaga ma day jirin qofka sida shamaailka meelaha maleyna inay ku sugan tahay Nej. ayb faslun halkan marka wuxuu uga hadlayaa dhabarka in lasoo godo qof markuu soo gala iyo inxinaa la sameeyo wayukrahu waxaa la kaadaa xaniyu dahri dhabarka gudidiisa fii kulli xaalin xaalad kasta likulli axadin qof kasta ayaa loo kahdaa wayadullu caleyhi waxaa tusaya maa qadamnaahu waxaanu soo hormarinay fi lfaslayni almutaqadimayni labadii fasale soo hormartay min xadiidi anas wa qowlihi ayanxanii lahu qaala laa iyo hadalkaa uu yiri ayanxanii lahu ma u foorarsanaya qaala laa maya wahuwa xadiidun xasanun weyaan kamaa dakarnaahu walam yati lahu mana uunan imaanin mucaaridun wax mucaarido falaa masiira marka ahaanshiya ma jirta in loo ahaado ilaa mukhaalafatihi xadiidka yani xukunkan mukhaalafadiisa oo khilaafa wax mucaarida maadaama uunan soo aroorin meesha marka waxaad dareemaysaa qofku nas hadduu soo arooro wuxuu uga tegi karaa naskaas nas kale oo caarida inuu jiro marka hadhow ama mid baa marka laga raajix noqonaya ama mid baa cinda tacaarud laga hormarinaa midka kale ama mid baa mansuuq noqonayo la nasakhay siyaabahaas waa looga tegi karaa ibnu teymiya kitaabulistiqaama wuxuu ku yirahdaa aladiina yujaadiluuna fii aayaati illaahi bikayri sultaanin xujo la-aan haddii marka qofka uu xujo la imaado xujo saxa ku murmo oo uu naskaas uga tago xujo kale iyo nas kale darti uga tago oo uu ogol yahayna markaas wixii eh, aimadu ay dejiyeen oo nusuusta lagu fahmaayey waa toosan yahay ninkaas laakiin nas soo arooray baan toos uga tegayaa ra'yi fulaan iyo callaan ayaan uga tegey oo wax kale oo eh, mucaaradaana ma jirta maya walaa taktarra ha ku kadsoomin buu yiri bikarati man dad badnaantiisa yafcaluhu samaynaya min manna ah yunsabu loo nisbeeya ilaa cilmin cilmi ow salaaxin ama suubanaan waqayrihimaa iyo qeyrkood min khisaali lfadli fadliga khisaashiisa ah dad ahlu fadli ah wax ay samaynayaan intaad ku ah cilmi loo nisbeeyo ama salaax ama wax fadli ah loo nisbeeyo oo waxaa samaynaya haku kadsoonin fa ina aliqtidaa'a dayashada inamaa yakuunu birasuuli buu ahaadaa sala allahu calayh waali wasalam qaala allahu tacaala alla wuxuu yiri wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu waqaala falyaxdari aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun inay ku dhacda haka digtoonaadaan fitno imaam axmed riddow ku fasira fitnada aw yusiibahum cadaabun aliim ama cadaab xanuun badan oo xanuujiya inuu asiibo waqad qadamnaa waxaanu soo hormarinay buu yiri fii kitaabi aljanaa can ilfudayl bni ciyaad radia allaahu canhuma macnaahu ittabic raac duruqa alhuda hanuunka jidadkiisa raac walaa yaduraka yownan ku dhibin qilatu saalikiina dadka qaadaya yaraantooda waiyaaka waxaa iska ilaalisan kaaga digaya wa duruqa adalaalati baadida jidkeeda walaa taktara ku kadsoomin bikahrati alhaalikiina dadka halaagsameeya badnaantooda iska ilaaliyu ku leeyahay dadadkan marka duruqiyiinta ah baa aad ugu dhaqmo waxyaabahaas waa iska hor imaanayaan waa isu foorarsanayaan qaar waa isu garguuranayaan qaar yacni wixii sheekh hortiisa qofka inuu khaashic ku ahaado sida inuu salaad ku jiro kale marku salaada ku jirana uu takaro dhowdo ama dhinacyada feerfeeriyo markuu sheekhan la joogana uu khaashic u yahay de wixii ilaahay lahabaaba sheekhan la siiyey kaasma saxsan fasalkan wuxuu uga hadlayaa qofka soo gala in loo istaago wa amaa ikraamu daakhili qofka soo galaya karaameyntiisa bilqiyaami lagu karaameeyo istaag loo istaago faladii nakhtaaruhu kaan dooranayno annahu mustaxabun inuu yahay waaye liman qof kaana fiihi dhexdiisa ou ahaaday fadiilatun daahiratun fadiilo daahir oo muuqato min cilmin ow salaaxin ow sharafin ah oo wilaayatin ama wilaayo masxuubatin masxuubatin madaxtinimadaasoo weliba lala saaxiibsiiyey bisiyaanatin dhowrsanaan nin madaxo dhowrsan sharaf sharafuu leeyahay diinku dhowrsan ow amase lahu wilaadatun dhalmo loo dhala dhalma leh ow lahu wilaadatun dhalma leh waalid waay maalan ama waa wiil Eh, yani wiil waxaan ka wadaa gabar wiil wuxuu doonaba ha ahaadee qof la dhalay ama mid wax dhalay wax ayaa dhalmaa ka dhexaysa dhaliyo ow raximun ama qaraabo maca sinin lala qaba da wax la qaraabo waana ka da-weyn yahay waa inuu soo istaaga marka soo gelayo kale wanaxwu dalika ay wixii lamida wayakuunu hada alqiyaamu qiyaamkan wuxuu noqonayaa lilbiri samafal walikraami maamuus walixtiraami ixtiraam laa liriyaai istutus walicdaami iyo isweynaysiin maaha aha wacalaa hada ladii midkan ikhtarnaahu aanu doorannay qofka haddii in loo istaago ou jeclahaado man axab an yutamahala lahu naasu an yatamathala lahu naasu qiyaaman falyatabawa maqcadahu min annaar ah soo aroortay masaladan qof in loo istaagana ibnu xajar aad u baxfiyey kitaabulistiidaan fatxulbaariga hadalka imaamu nawowi iyo ibnulxaaj ayaa ku murmeen ku dooday masalada labadooda waa keenay dabadeedna isagu meelahan qofka hadday nicmo kusoo cusboonaato iyo waalid iyo wiilnimo ay jirta iyo safar hadduu kasoo galo iyo nicmo kusoo tajaduday iyo kusoo cusboonaatay iyo dhib malaha waxyaabahaas laakiin ixtiraam qof yani weyneyn darteed qof in loo istaago calaamad un qofkaas ay u noqoto iyadu may wcalaa hada kan aladii ikhtarnaahu aan dooranna istamara camalu salafi salafka camalkiisii baa ku socday walkhalafi iyo culimmadii dambe waqad jamactu fii dalika waxaan ka jamciyey arrinkaasi juz-an juz jamactu aan ururiya fiihi dhexdiisa alaxaadiia axaadiita iyo walaathaara iyo aahaarta wa aqwaala salafi iyo salafka aqwaashoodii wa afcaalahum iyo ficiladoodii addaalata ee tusaysa calaa maa dakartuhu wixii aan sheegay wuxuu ku magacaabay atarkhiis fi ikraami atarkhiisu fi likraami bilqiyaami lidawi lfadli walmasiyati min ahli lislaam ayuu ku magacaabay qofka adduunyo darteed in loogu istaagana maaha waa kaa xoolo badan yahay waa nin madaxoo jaa-ir oo kale maalan waxyaabahaas maaha haddii laakiin uu ku dilaya ninka madaxda haddaan loo istaagin uu ku dilaya ama uu ku ciqaabaya de markaas waa nin mukrahoo la dirqinayo kalaa wadakartu fiihi waxaan ku sheegay maa khaalafaha waxa khilaafay wa awdaxtu waxaan cadeeyey aljawaaba canhu ka jawaabideedana waan cadeeyey buuyiri faman ashkala qofku ka ishkaal gala caleyhi korkiisa min dalika kaagaas shayun shay faman ashkala qofku ka ishkaal gala korkiisa min daalika kaagaana uu ka mid yahay shay un wax waraqiba doonay fii mudaalacati dalika aljusi juskaas mudaalacashadiisa rajowtu waxaan rajeynaya an yazuula ishkaaluhu ishkaalkiisa inuu zuulayo in sha allahu tacaala wallaahu aclam ayuuyiri faslun fasalkan wuxuu u fasaliyaa dadka wanwanaagsan in la booqdo saalixiinta wayustaxabu waxaa la sunneeyaa buu yidhi istixbaaban sunnayn mutaakidan adkaysan ziyaaratu saalixiina dadka suusuuban in la booqdo walikhwaani waljiiraan ziyaaradan sheekha uu sheegayo marka waa maxay dadka saalixiinta suusuubane culummada iyo dadka zuhaada in la booqdo noloshooda markay dhintaanna haddii aan safar loo gelaynin qubuurtooda waa banaantaha in la booqdo haddii safar laakiin loo gela nas baayaan laa tushadu rixaalu ilaa ilaa alaaati masaajid haddaad ka dhigta naskaasi waxaa la diidaya masaajid in loo safro waayo oo meel kale ku yaalaan si loogu soo tukada haddaad tiraahdana ee masjid iyo qabri masjid baaba fadli badanoo owleysanoo afdalulbiqaaca haddii masjid laysku diiday in safar loo galo aan saddexdan masaajid ahayn qabri in safar loo galaa kaga sii daranba faxwa alkhitaab ayuu usoo gelaa xadiidka marka waa min baabi faxwa alkhitaab haddii caam cumuumkeeda lagu wado la layraa laa tushadu rixaalu ilaa ilaa alaaati masaajid waa caam tacumu lmasaajida wagayraha min albiqaac haddii la layiraahdan danas ahaanayba ku tanaawulaysaa markaas waayahay marka meeshaana sidaa hadda u garo wayustaxabu istixbaaban mutaakidan ziyaaratu saalixiina dadka suusuuban ziyaaradooda walikhwaani walaalaha waljiiraani deriska walasdiqaai saaxiibada walaqaaribi qaraabada wa ikraamuhum maamuuskooda la sunneeya wa biruhum usamafalkooda wasilatuhum xiriirintooda wadabdu daalika iyo arinkaa dabdi wa dabdu arrinkaa dabdintiisana yakhtalifu wau iskhilaafaya biikhtilaafi axwaalihim xaaladahooda siday u kala duwan tahay wa maraatibihim darajaadkooda iyo wa faraaqihim iyo iyaga firaaqadooda ayay ku xiran tahay wayenbaqii waxaa haboon an takuuna ziyaaratuhu ziyaaradiisu inay noqoto lahum iyaga u booqanaya calaa wajhin wej laa yakrahuunahu aynan nacaynin wa fii waqtin iyo waqti yartaduunahu ay ku raalli yihiin walaxaadiiu axaadiidtay walaaathaaru aathaarta fii hada kan kusoo aroortana kahiiratun weyaan mid fara badan mashhuuratun oo caan ah wa min axsanihaa midda ugu wanaagsani maa rawaynaahu waxaan werinay waa fii saxiixi muslim can abi hurayrata radi allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh waali wsalam ana rajula nin zaara akhan lahu wuxuu booqday walaal isaga uu lahaa yacnii islaamka walaal ugu ahaa fii qaryatin magaalo ukhraa oo kale joogay fa arsada allaahu tacaala ilaahay wuxuu u darbay oo u diyaariyey calaa madrajatihi wadadiisa malakan malag buu ugu diyaariyey falamaa ataa calayhi markuu ku yimid qaala waxa uu yidhi ayna turiidu xaggeed rabtaa malagii baa dhahayo qaala waxa uu yidhi uriiddu waxaan rabaa akhan walaal lii aniga ii sugnaaday fii haadihi alqaryati oo qaryadan dhexdeeda ku sugan qaala waxa uu yidhi hallaka ma leedahay calayhi isaga korkiisa min nicmatin nicmata tarubbuhaa aad ku ilaalinayso qaala laa buu yidhi maya hayra anii laakiin aniga axbabtuhu waan jeclaaday fillaahi tacaala ilaahay dartii baan u jeclaaday qaala waxa uu yidhi fa innii rasuulullaahi ani waxaan ahay mid alla uu soo diray baanahay malagii baanahay ileyka adiga uu xaggaagu ii kaa soo diray biana allaha tacaala wuxuu alle igu soo diray in alleh qad axabaka uu ku jeclaaday kamaa axbabtahu saaad u jeclaatay ninkani fiihi isaga dartii aad ugu jeclaatay <clears throat> qultu madrajatuhu bifatxi lmiimi waayo miimka oo la kordhigo waraa'i iyo ra'di dariiquhu jidkiisa macnaa tarubuhaana ay taxfaduha aad ku ilaalinayso wa turaaciyaha aad ku dhowrayso wa turabbiihaa aad ku barbaarinayso kamaa yurabbi rajulu qofka sida u barbaariyo waladahu ilmihiisa wrawaynaa fii kitaabi tirmidiy wbni maajah can abi hurayrata radi allaahu canhu aydan qaala qaala rasuulu lahi sal salam man caada qofkii booqday mariidan qof jiran ow zaara ama ziyaar booqdo akhan walaal lahu isaga u sugnaaday filaahi ilaahi darti u booqdo naadaahu eh, filaahi tacaala naadaahu munaadin mid dhawaaqa u dhawaaqa biandibta waad wanaagsanaatay wa daaba waxaa wanaagsanaaday mamshaaka socodkaada watabawata waxaad diyaarsatay min aljannati jannadiina manzilan guri ayaa ka diyaarsatay waad gashay waa jannadii faslun qofka fasalkan wuxuu fasal yahay qofka inuu walaalkii ka dalbado inuu soo booqdo maana soo booqatid iyo inuu dhihi karo qaala rawaynaa fi saxiixi اlbukhaariyi can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal qaala nabiyu sala allahu alayh ali wasalam maa yamnacuka maxaa kuu diidayo an tazuurana inaadna soo booqato qaala nabiyu can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal qaala nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi lijibriila jibriil wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam maa yamnacuka maxaa kuu diidaya jibriilow an tazuuranaa inaadna soo booqato akthara wax ka badan mima tazuurunaa intaad nasoo booqanayso yani akhara min ziyaaratika iyaana yani inta hadda aad nasoo booqata in ka badan inaad nasoo booqato maxaa kuu diidayo fa nasalad waxaa soo degtay wamaa natanazalu inagu ma soo daadegno iskama soo daadegno ilaa biamri rabbika rabbigaa amarkiisa ubaan kusoo degnaa lahu maa bayna aydiina ayaa u sugnaaday horteenna waxa oo maa khalfanaa gadaasheenna marka meeshaas wuxuu ka rabaa nebiga jibriil wuxuu ku yiri maxaa kaa celina inaa nasoo booqati yani maa soo booqatid waay qofku marka wuu dhihi karaa qofka wanaagsan ama qof wax ka faa-iidayo inuu yidhaahdo war hebelow maxaa noo soo booqo weyse wabilahi towfiiq sal allah wslam calaa nabiyina mxamed wcala ali saxbi